go-nayd faraa-idna waa jamaceedii waxaa markaa faraa-id la yidhaahdaa qeybaha uu ilaahay subxaanahu watacaala ku sheegay qur-aanka dhaxalka kamidka ah ee dadkii dhaxlayaasha qaar kamida uu ilaahay u magacaabay ayaa mid kasto kamida fariido la yidhaahda wadar jamacooda ama wadartoodana faraa baa la odhanaya haddaba cilmigii dhaxalka ayaa halkan laga gelayaa cilmigii dhaxalka ayaa faraa lagu magacaabay mawaariis baana loo jeedaa dhaxalkoo dhamina faraa ma wada ahe laakiin waa min baabi ilaaqi lkuli biiطlaaqi اljuزءi wa iraadat اlkul oo qeyb dhaxalkii kamid ah ayaa faraaid ah deetana dhaxalkii oo dhanba faraaid baa loo bixiyey waxaa marka halkan lagu tilmaami doonaa dadkii markaa dhaxalka lahaa iyo asbaabta laysku dhaxlo iyo waxyaalaha dhaxalka diida iyo ahlulfaraaidkii dadkii markaa dhaxalka maaragtay ilaahay subxana wa taala ujaangooyi lahaa iyo shuruudaha ay ku mutaysanayaan kadibna waxaa markaa la raacin doonaa casabaadkii dadkii markaa baaqi sugayaasha ahaaya iyo axkaam ku tacalluqda cilmiga faraaidku waa cilmi aad iyo aad muhim u ah cilmigii dhaxalka weeye ilaahay subxaanahu watacaala ayaa kitaabkiisa qur ah ku qeybiyey saddex aayadood oo kamida suurat nnisaa yuusiikum allahu fii awlaadikum iyo aayadda ku xigta iyo aayadda suuradda u dambaysa yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala in imruء halka laysa lahu walad walahu kt falahaa نiصfu ma tarak aلaayة axaadiis baa nabiga alayhi الsalaatu wasalaam ka soo aroortay tiro badan oo cilmigani ku saabsan waxaa ka mid a ah markaa axaadiista qaarkeedoo fadliga iyo qiimaha cilmigani uu leeyahay tilmaamaysa laakiin badankeedu waa axaadiis sanad ahaan aan u sugnayn laakiin culamadu lilistinaas iyo markaa de baraarujin uun in bal hadda cilmigan lagu dadaalo walow axaadiistu aanay sugnaanin iyay u sheegaan waxaa ka mid a marka axaadiistaasi xadiista qaarkeeda tilmaamaysa in cilmigan faraa-idku yahay cilmigaba berhki tacalamu lfaraa'ida wacallimuuha annaas faini imru'un maqbuud waina alcilma sayuqbad watadharu lfitanu xataa yakhtalifa ihnaani fi lfariidati falaa yajidaani man yaqdii baynahuma yani cilmigan faraa barta maxaa yeelay anigu waan dhimanayaa fitan baana soo bixi doonta cilmiguna wuu yaraanayaa waxaa dhici karta in laba qof ay isku qabsadaan masale dhaxal ah deetana cid kale saarta ay waayaan waxaa kaloo soo yatacalamu lfaraaida fainahu min diinikum wainahu nisfu lcilmi waa cilmiga wa wainahu awalu cilmin yunzacu min ummati waa cilmiga ugu horeeya ee ummadda laga waayayo marka nisfu lcilmi waa cilmiga berhkii yaa ku soo arooray ibn ay warinayaan cilmiga berhkii siduu u noqday culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dee cilmiga qaybina noloshay ku tacaluqdaa qaybina dhimashada qeybtii marka axkaamta dhimashada ku tacalluqeysay ayuu cilmigan faraaidku yahay qolyaha qaarkoodna waxay yidhahdeen nisfi waxaa loola jeedaa yacni nooc ama qeyb kala bar maahe yani qeyb un baa loola jee waa qeyb cilmiga kamida maaha in markaa laba marka cilmiga loo qaybiyo uu markaa qeyb dhan isagu noqonaye nisf bimacnaa sinf oo waa nisfu lcilmiga waxaa loola jeedaa waa qeyb un cilmigii kamida wuxuu musanifku raximah llahu tacaala ku bilaabay qofkii marka uu dhinto in la dhexlayo oo wuxuu yihi man maata qofkii dhinta walahu maalun isagoo xoole ka tegey wuritha waa la dhexlaya oo xoolihiisii dhexlayaashiisii ayaa yeelanaya ila almurtadda kii markaa murtadka ahaa mooyaane fa inahu kan murtadkaa laa yuurahu lama dhaxlo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan inuu yihi man taraka maala faliwarahatihi qofkii xoole ka tegey warahadiisa ayaa iskale waa xadiis markaa saxiixeynka ku sugan xadiiskaasi markaa wuxuu tilmaamay qofkii geeriyooday xoolihiisii dhexlayaashiisu inay yeelanayaan wuxuu halkan musanifku ka soo reebay murtadkii oo riddadu waa min mawaanic alirth waxyaalaha irfiga diida oo isagana isaguna wax ma dhaxlo murtadku isagana lama dhaxlo waxay culammadu markaa u daliishadeen dee ninkani waa nin gaala nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi laa yarisu lmuslimu lkaafir muslimku gaalka ma dhaxlo marka murtadkii dadkii uu ka tegaya muslimiinta ahaa dhaxli maayaan gaaladii kale gaaladii ma dhexlaysaa maya gaaladiina dhaxli mayso maxaa yeelay ninkani xuquuq lislaam baa ku tacalluqday xoolihiisana xuquuqdii islaamkaa ku tacalluqday xoolo ay markaa islaam ku tacalluqday gaaladii la siin maayo waxaa kaloo culamadu raximahum llahu tacaala ay deliishadeen xadiidkii baraa ibni caazib ninkii markii nebigu alayhi salaatu wasalaam uu saxaabada qaar kamida diray ee uu yihi ninka hebela u taga oo qoorta ka soo gooya maxaa dhacayoo de waxaa dhacay ninkaasi gabadha xaas aabihii ka dhintay ayuu dumaalay deetana nabigu alayhi salaatu wasalaam qoladaasuu diray waxaanu faray in qoortana laga soo gooyo xoolihiisana lasoo qaado waxay markaa culamadu ku xambaareen ninkaasi inuu xalaashaday gabadhaasi de wuxuu u guursanayaa inay xalaal u tahay markaa de wax xaaraana oo sugan qofkii xalaashadayna wuu gaaloobaya inuu markaa ninkaasi nin ridoobay ahaa ayay culammadu xukumeen nebiguna calayhi salatu salaam hala dilana waa yidhi xoolihiisiina dhaxlayaashiisii lama siinay waa laga soo qaaday waxaa isagana markaa loo xujaystay ana almurtada laa warahata lahu qofku kale hadduu ridoobo wax warasa ah oo dhaxal maaragtay ku yeelanaya inaanay jirin markaa mawaanicdii maanica koobaad ee aada haysataa waa aridda oo riddadu walow ikhtilaafudiinka unta ay u noqonayso laakiin culamada qaar baa gaar u tiriya wuxuu yihi waman bacduhu xurun wa bacduhu cabdun qofkii bar ahaani barhkii xor ahaa barhkiina addoon ahaa fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa yuurasu canhu qowl wuxuu leeyahy waa laga dhaxlayaa maa jamacahu wixii uu urursaday bixuriyatihi qeybtiisan xortaa uu ku urursaday wathaani qowlka labaadna laa yuurasu ma isaga waxba laga dhaxli maayo marka sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa waxaan odhan karnaa mawaanicu tawriif yani in ay cid kale dhaxal siiyaan iyay maanciye ridada iyo iyo riqigu way diidayaan inay iyagu wax dhaxlaan sidaynu arki doono sidoo kale in iyagii la dhaxlana way diidayaano murtadkii lama dhaxlayo saynu aragnay addoonkiina waxba laga dhaxli maayo dee xoolaba male laakiin kii mubacadka ahaa ee qeyb isaga kamidiina ay xor ahayd qeyb kamidiina addoon ahaa kaasi xooluu leeyahay oo qeybtiisan xorta ah iyo xoola ku urursaday haddaba qeybtaa xorta ah xoolihii uu ku urursaday ma laga dhaxlayaa mise laga dhaxli maayo iyaa laba qowl ku sugan yihin qowl wuxuu leeyahay waa muctamadkiia waa laga dhaxlayaa maxaa yeeley waa milkigiisii kol hadduu milkigiisii yahay dee waa laga dhaxlayaa addoonnimaduna inuu isagu wax dhexlay diideysay hadduu isagii xoola yeeshay in wax laga dhaxlo diidi mayso sidaa daraaddeed kan mubacadkii isaga waxba ma dhexlayo laakiin isaga qeybtiisa waa laga dhexlaya athar cali radia allahu tacaala canhu laga soo guuriyeyna sunanku ay maaratay asxaabu sunanku ay warinayaan waa xujaysteeno idaa asaaba almukaatabu xaddan aw miraathan wuritha maarata ama waratha bixisaabi maa cutiqa ama maa cataqa minhu kii mukaatabka ahaa hadii uu xad asiibo xad hadii uu asiibo oo dee markaa la xadeeyo weeyaan wuxuu markaa wax dhaxal siinayaa bixisaabi maa cataqa minhu intii ka xorowday ayaa dhaxalkiina laga dhaxlaya ama haddii isagu uu xad yeesho sida daahirka aharku yahy idaa asaaba almukaatabu xaddan aw mirath hadduu isagu xad uu galo uu as uu asiibo yani waxa weeye uu wax ku helo ama uu dhaxalba wax ku helo de xadku wax ku heli karaa waxay noqonaysaa un jinaayeynta la geystay qisaastii dee bedelkeedii uu markaa ku helay magdhow ama dhaxal oo helo bu i dhaxal baa lasoo gelinaya bixisaabi maa cataqa minhu intii ka xorowday yaa laga soo gelinaya marka de aharkaasi daahirkiisa inagu ma qaadanayno oo mubacadku waxba dhaxli maayo mukaatabkuna haddii uu lacagta qaybixiyey mubacadba ma noqonayo laakiin haddana adu aharkaasi waxa uun dhinacan kale waa maaratay loo cuskanayaa haddii uu cali inuu xataa wax dhaxli karo u arkay in isagii wax laga dhaxli karaa way kasii awleysan tahay laakiin waxba ma dhalayo isaga waba dhali maayo isaga laakin waa la dhalayaa oo xoolihiisaasi waa laga dhalaya qowlka labaad wuxu le waba laga dhali maayo oo saanu isagu waxba udhalayn yaan isagiina loo dhalayno sayidkiisa iska wada qaadanaya xoolihiisi waa qadiimka ayaa wuxuu leeyahay sayidkii yaa iska wada qaadanay wuxuu yihi wa idaa maata man yura marka dadkii oo dhan waa la dhaxlayaa dhintay marka laga soo reebo murtadkii lama dhaxlayo addoonkii isagu xoola male iska dhaaf qofkii dhintay ee xoole ka tegey waa la dhaxlaya waxaan la dhaxlaynu murtadkii mubacadkiina waa waa la dhaxlaya waxaa kaloo lagu darayaa ambiyadii oo ambiyada iyagana lama dhaxlo naxnu macaashara alambiyaai laa nuuras maa taraknaahu sadaqa ayuu xadiidku ah annagu haddaanu ambiyadii nahay nalama dhaxlo wixii aanu ka tagnaa sadaqa ayuunbuu noqda markaa murtadkii iyo iyo iyo iyo nebigii labadaasu maan la dhexlin dadka wixii kaleo dhan ee xoola leh ee dhinta waa la dhexlaya haddaba markaad ogaatay dadka wixii la dhexlayay wixii aan la dhexlay ayaa wuxuu yihi waidaa maata haddii uu hadaba geeriyoodo man yuurasu man yuurasu maal cid xoolihiisa la dhexlayaa hadday geeriyooto budia min maalihi maalkiisa waxaa lagu bilaabi bimunati tajhiizihi qarashaadka ku baxaya isaga diyaargarayntiisa wa dafnihi iyo aasitaankiisa uma dabadeetana tuqdaa duyuunuhu dayn wixii lagu lahaabaa laga bixini uma intaa dabadeedna tunafadu wasaayaahu dardaaran wixii uu dardaarmay iyaa la fulini uma intaa dabadeedna tuqsamu tarikatuhu dhaxalka markaa wixii uu ka tegay wixii soo haray iyaa loo qaybin beyna warahatihi dhexlayaashiisa waxay leeyihin culamadu qofku markii uu dhintuu xoola ka tago xoolahaa shan xaq baa ku tacalluqaya shan xaq ayaa ku tacalluqaya shantaa xaq marka waxaa loo tartiibinayaa sidan uu sheekhu inoo sheegay isagoo hadda afar buu inoo sheegay mid un baynu kala qaadi doonaa afartu isagu inoo sheegay waxa weeye qarashkii isaga diyaargarayntiisa kafanu soo iibintii xabaasha qudideedii iyo maydhidii waxaa qarashaadkii ku baxayay iyo dayntii qofka lagu lahaa iyo dardaarankii iyo dhaxalkii afartaasu inoo sheegay marka dayntaa la kala qaadayaado dayn isaga dimadiisa un lagu lahaa adduyuun almutacaliqa bidimatihi ama adduyuun almursala fi dhima iyo dayn xoolaha qeyb kamida ka laalaaday sida rahantii o markaa rahanta loo haystay oo kale marka taa waa ohanaya xuquuq ama duyuun almutacaliqa bicayn ilmaal iyo zakadii iyo dayntii wax u rahmanaayeen iyo addoon dhib geystay oo uu ka dhintay iyo kaa shaygan lafahantiisa l shaygan rahman shayga laftiisaa dayntii loo haystaa maaha un dayntii qofka laga doonaye shayganaa loo haystaa marka haddii uu jiro dayn shay kamid a xoolihiisii loo haysto kaasaa lagu bilaabaa adduyuun almutacalliqa bicayni ilmaal taasaa ugu horeysa oo horta la bixiya kolkii taa la bixiya hadday wax soo hadrhaan waxaa markaa la sameynayaa isaga markaa qarashkii ku diyaar garayntiisa meydka iyo haddana la bixinaya oo de waa sidii markaa nafaqadiisii markuu nool yahayba ayaa looga qiyaas qaadanayaayo haddii qofkii dayn lagu leeyahay laakiin wixii uu cunayay wax dhaafsiisan aanu haynin dee waxaa la odhanayay bal intan iska cun haddii kale waad nagu baktiyey markana waa sidii oo kale inta isagii aanu ka maarmayn dayn lagu bixin maayo ee isagii baa laga fur yeelaya isagii markii la diyaar gareeyo oo aqalu maa yum intii waajibka ugu yarayd un dee loo sameeyo ma aha in saddex saddex mar aya lagu kafanayo kafa maarata haddii dayntii laga baqanaya ina wixii gaari weydo dee maarata mare keliyaa lagu kafani iyo maarata si wixii lamidka ah intii markaa daruuriga ahayd markii markaa intaa isaga loo sameeyo iyo aastaankiisii ayaa wixii soo haray haddana dayntii laga la horreysiinaya oo dayntii baa la bixinaya walow aayadda qur-aanka ah uu ilaahay yihi min bacdi wasiyatin yuusii biha ama yuusaa biha aw dayn oo wasiyada la horreysiiyey aayadda qur-aankii wasiyada horreysiisay laakiin deynka ayaa haddana markaa hadhow toole xoolihii la bixinayo deynkaa ka horeynaya maxaa yeelay deynkuna waa wax waajiba wasiyaduna waa wax tabaruca dee tabarucana wixii waajibka ahaabaa ka horeeya cali bn abi aalibna radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yihi inakum taqra'uuna min bacdi wasiyati yuusaa biha aw dayn saasaad qur ku akridaano wasiyadaa horeysa wa ina rasuula lahi sal slm qadaa bidayn qabla wasiya nabiga ilaahayna dayntiibuu xukumay wasiyada ka hor hooyadaa ka horeyneysa ka culamadu waxay idhaahdaan xikmadda ku jirta ilaahay subxaana watacaala inuu wasiyada horreysiiyo aayaddu saddex meelood ba aayadda kaga jirtaa labada aayadood ee hore maaratay yusikum llahu fi awlaadikum meel bay kaga jirtaa walakum nisu maa tarakana iyadana laba jeer bay ku jirtaa ama mee ka badanba a lana walakum nisu maa taraka azwaajukum in lam yakun lahuna walad fain kaana lahuna walad falakum الرubcu mima tarakna min bacdi wasiyati yuusiina biha aw dayn waa mar haddana min bacdi wasiyati tuusuuna biha aw dayn waa mar labaad haddana waxaa kusi min bacdi wasiyati yuusaa biha aw daynin غayra mudaar saddex jeer bay alkaa ku jirtaa aayadda horena mar bay ku jirtaa markaa intaba wasiyadii baa horeysa waxaa saas loogu horeysiiyey bay culimadu yihaahdeen waa si aan loo dhayalsanin wasiyada waayo dee daynta qofkii laha isagaa raadsanaya dardaaranka laakin kii lo loo loo dardaarmo inaan ogeynba baa laga yaaba kuwana ay iska dhayalsadaan markaa si aan loo dhayalsan ayaa ilaahay subxaanah watacaala usoo qadimay iyay yidhaahdaan culamada faraa'idu markii markaa dayntii la bixiyo hadday wax soo hadrhaan dardaarankiisi ayaa deetana intaa uluskeeda intaa soo hadhay uluskeeda laga bixinayo had ulueynkii soo hadhayna dhaxal bay noqonayaano saas weeye wuxuu yihi walwaarisuuna min arijaali ragga hadaba kuwii dhaxalka lahaa raggii dhaxalka lahaa khamsata cashara shan iyo toban wey alibni ibnigii meydka iyo ibni inankiisii wain safala haba sii fogaad walabu aabbiiya waljaddu awowgii wain calaa haba koreey walahu lilabi walummi walaalkii shaqiiqa ahaa walahu lilabi walaalkii xagga aabbo walahu lilummi walaalkii xagga hooyo wabnulakhi lilabi walumi walaalkii shaqiiq ahaa kii uu dhalay haba sii hooseeye wabnulakhi lilabi walaalkii xagga aabo kii ka farcamay haba sii fogaade walcamu lilabi walum adeerkii shaqiiqa ahaa walcamu lilabi adeerkii xag aabbo yani aabaha ay xag aabbo ka walaal ahaayeen wabnulcami lilabi walumi amkii shaqiiqa ahaa inankii uu dhalay haba sii durka haba sii fogaade wa bnulcami lilabi iyo adeerkii xagga aabbo isaguna kii uu dhalay haba sii fogaade wazawju iyo gabadha ninkeedii iyo walmawla almuctiqu sayidkii xoreeyey qofkan dhintay shan iyo tobankaa iyaa ragga wax ka dhaxla shan iyo tobankuba waa mujmac calaa tawriihihim dhaxalka inay leeyihiin waa lagu ijmaacsan yahay walwaarihaatu min annisaai dumarka kuwii dhaxalka soo gelayeyna ixdaa casharata koob iyo toban dumara wey alb markaa koob iyo toban tobanna waa la iska ihahda waynu arki doonaa ta laga tuuro markaa shan iyo tobanka ragga ah waa marka la faahfaahiyo haddii laysku celiyo toban bay noqonayaan dumarkuna marka la faahfaahiyo waa toban halkana kob iyo toban buu ka dhigay marka laysku celiyana toddobay noqonayaan albinti inantii nacam walwaarihaatu min annisaa ixdaa casharata albintu inantii meydku dhalay wa bintulibni yatii markaa inankiisu dhalay wa in safala inankaasi haba sii fogaaday walumu hooyadiiyo waljadatu ayeydi min qibali ummi xagga hooye kasoo jeeday waljadatu iyo ayeydi min qibali abi xagga aaba kasoo jeeday waluktu lilabi walummi walaashii shaqiiqada ahayd waluktu lilabi walaashii xag aabbo waluktu lilummi iyo tii xag hooyo wazawjatu xaaskii walmawlaatu lmuctiqatu sayidadii xoraysay qofka wamawlaatu lmawlaati taa muctiqada ee xoraysay tii iyada sii xoraysay marka tan aan waxba loo baahna in la tiriyo muctiqadunba iyaduna noqonaysa marka waa tobankaa dumarkiina marka la faahfaahiyo hadii laysku celiyana toddobay noqonayaan waa sahaalo w qofku fahmi karaya inta markaa laysku celinay de walaalihii oo halkan saddex la tiriyey shaqiiqadii iyo liabki iyo liomki iyaad isku celinaysaa midun baad kasoo qaaday halkaa labaa ka dhacayo marka sideed bay noqon ayeeyadiina marna xag hooye ka imanaysa marna xag aabo halkaana hal unbaad kasoo qaaday ta saddexaadna halkaas ay ku baaba wuxuu halkaa daba musanifku uga gudbayaa mawaanicu lmiiraath waxyaalihii miraathka diidayay ee tii uu hadalka inoogu bilaabay waxay ahayd waxyaalihii diidaya qofka in xoolihiisa la dhaxlo imikana qofkan xoolihiisa waaba la dhaxli lahaa laakiin dadkii dhaxli lahaa waxyaalaha ka hor istaagaya inay dhaxalkii qaataan iyaa imikana laga warramaya wuxuu yihi waman qatala qofkii dila muwarisahu kii markaa dhaxalka siinayay ee uu dhaxli lahaa ka dilaa lam yariu dhaxli maayo alqaatilu laa yari marka dilkaasi noocuu doonaha noqde wa qiila waxaa la yihi in kaana mutahaman hadduu yahay mid la tuhmaysanayo fi qatl dilida uu ninka dilay lagu tuhmaysanayo inuu xoolaha ka dhacsanayo lam yarih dhaxalka soo geli maayo oo in lam yakun mutahaman haddaan la tuhmaysanayna warisa dhaxalka wuu soo geli waqiila waxaa kale oo la yihi in kaana alqatlu hadduu dilku yahay yuujibu damaana mid magdhow waajibiya lam yarih ninkaa isagii dhaxalka soo geli maayo wain lam yuujib haddaanu waajibinayna warisa wuu soo gelay waayo horta xadiis baa soo arooray nabiga aleyhi الsalaatu wasalaam inuu yihi alqatilu laa yaris sunanka iyagu caanku yahay waa xadiis mashhuura sanad ahaan waa laga hadlaa laakiin duruqdiisu way badan tahay marka culamadu inuu isxoojinayo oo markaa duruqdiisa barbabarka kale uu xoojinayo iyay tilmaamaan culamaduna si guud way isku raacsan yihiin qaatilku inaanu dhexlayn laakiin qaatilka aan dhexlayni waa kii innagii halkan waad arkaysaayo saddex ayaa la isugu khilaafsan yahay muctamedku wuxuu leeyahay alqaatilu laa yarisu mutlaqan ninkan wax dilay dhaxli maayo kii uu dilay kala qaad la-aan kala qaadi maayo warkaasi ma gar buu ku dilay mise gardaruu ku dilay la eegi maayo labada jeer maxaa yeele xadiidku laysa liqaatili miirath ama alqaatilu laa yarith muu kala qaadin saasuu kaasi leeyahy qiil kale yaa wuxuu leeyahay mayane waxaynu eegeynaa ma gar buu ku dilay mise gardaro waa kan damaanka iyo cadamu damaanka eegay hadduu gar ku dilay dee dhaxalkiisa wuu soo gelaya ilan waxa weeyaan shareecadii baa ogol dilkaasi dil loo ogol yahay oo gar ah dhaxalkii looga mancin maayo oo siduu gar ku noqonaya yani maalan qisaas buu dilay aabihii buu dilay waana walaalkii markaasaa la yidhi maxaynu y alla hala qisaaso bu ninka aabbahay dilay hala qisaaso war waa walaalka kol hadduu abahay dilay hala qisaaso kolkii la qisaaso dhaxalkiisii ma soo gelaya muctamadku wuxuu leeya soo geli maayo qiilkaa saddexaadna wuxuu leey wuu soo gelaya oo muxuu usoo galay dee ninkani inuu nin kan dilo shareecada u ogol uu hala dila yidhaahdo kolka kol haddii wixiis w shareecadu ogoshahay uu yahay dhaxalkii wuu soo gelay buu waa ka saddexaad weya kan labaad isagu xataa tii garta ahayd buu sii kala saaraya oo wuxuu leeyahay kii dee horta camdigii isagu kaasi dhaxli maayo kii gar ku dilay laftiisa ayuu leeyahay ma qof la tuhmaysanaya inuu xoolahan u dhac leeyahayba mise waa qof aan la tuhmaysanayn haddii la tuhmaysanayo sida kaa imika qisaasta u dilay oo kale dee inuu ku adkaysanayo si uu xoolahan u helo iyuu mutaham ku noqonaya laakiin haddii mathalan uu xaakim yahay waa qaadi aabihii baa loo keenay oo dil loo haysto qisaas loo haysto markaasaa markhaatiyadiina la keenay markhaatiyadii markii la keenay iyuu markhaatiyadiina waa la furay markaa inuu aabihii ninkaa dilay dilkuna camdi ahaa hadduu xukumo in la dilo aabihii dhaxli maayo baa la yidhi lafteeda tuhmaa weli jirta waaga tuhmadu ka soo gashay markhaatiyada inaanu aad u eegin oo isleey odayga aada xoolaha ka dhexashid oo markaa markhaatiyadii uu socodsiiyo iyaa lagu tuhmaysanaya laakiin hadii odaygii isagiiba uu qirto uu yidhaha da wa iga dhacday gacantaasi o anigaa ninkaa dilay markhaatiyaba maaha odaygii isagiibaaba le anaa dilay oo qiraal baa meeshii jira de haddii qiraal jiro markaa ninkan wax tuhmad oo ku tacalluqdaa ma jirayso marka qiraalkiisii hadduu ku dilo oo xukumu yidhahdo haddaba hala dilo waabihii la dilo wuu dhexlayaa wuu leeyahay qiilka dhexe marka kaasi qiilka dhexe iyo ka dambaba de waa way dhexalsiin ilan ka dambana xaggii damaanku ka damaan laguma le kaa horena xaggii tuhmaduu ka mar haddii isagu qiraal arrintu tahay tuhmo laguma le labadaasaa dhexalsiinaya marka kan markhaatiyada loo lagu furayna ka dambe unbaa dhexalsiinaya ka dhexe iyo ka horeba ma dhexalsiinaya saas weeyaan marka labadan dambe xadiidka cumuumkiisii waxay ku taksiisinayaan qiyaas iyo ilo taliil ay leeyihiin de waxaa ninkaa loo diidanaa waxa weeye waa xadgudubka iyo cudwaanka uu sameeyey iyaa loo diidanaa nin xadgudub sameeyey dee dhaxalkii inuu qaataa munaasib ma ah laakiin kii aan xadgudub sameynay aan waxba lagu lahayn damaan lagu lahayn ha ka kaa kalena wuxuu leeyahay kaa waxaa loo dhaxal siin waayey xadiid ku soo arooray tuhmada la tuhmaya laisleeyahay xoolihiisu ku degdegay deetana man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi baa markaa ku dhacaysa buuli maanica koowaad markaa waa alqatlu weya waa dilka maanica labaad wuxuu yihi walaa yarisu wax ma dhaxlaan ahlu milatin dad markaa diin haystaa min gayri ahli milatihim dad aan la diin ahayn waxba kuma kama dhaxlaan ila lkufaara gaalada mooyaane ma ila lkufaaru gaaladii mooyaane fainahu xaalku waxa weeye inahu waa bilifraad fainahu xaalku waxa weeye yariu bacduhum min bacdi iyagu way isdhaxlayaan maca اkhtilaafi اlmilali iyagoo kala diina walaa yariu xarbiyun qofkii xarbiga ahaa ma dhaxlo min dimiyin gaalkii kale dimiga aha wala dimiyun gaalki dimiga ahaana ma dhaxlo min xarbiyinkii xarbiga ahaa halkaana wuxuu ku tilmaamay ikhtilaafu diin wixii la odhanayay ikhtilaafu diin haddii la kala diinya iyadana laysma dhaxlo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi laa yarisu lmuslimu اlkaafira wala alkaafiru almuslima muslimku gaalka ma dhaxlo gaalkuna isaguna ma dhaxlo muslimka ma dhaxlo muttafaqu caleyh min xadiidi usaamata bni zayd haddaba muslimiintii gaalo dhaxli maayaan gaalana muslimiin dhaxli mayso taasi waa mid gaaladii laakiin iyagu ma isdhexlayaan ha wa isdhexlayaan maxaa yeelay iyagu waxba kala diin ma aha xadiidkuna wuxu yihi muslim gaalka ma dhexlayo gaalkuna muslimka ma dhexlayo inay gaaladii isdhexlaysaa marka halkaa laga fahmi famaada bacda alxaqi ila dalaalu faanaa tusrafuuno waxani waa isku diin baa la yidhi waayahay laakiin gaaladii waxa uun lakala la soo reebayaa xarbigii waa kii dagaalku inaga dhexeeyey iyo kii nabaddu inaga dhexaysay ee dimigi iyo mucaahadki iyo mustaamankiiyo kuwaas iyaguna isma dhaxlaan mid aynu nabad la nahay iyo mid aynu la dagaalsan nahay iyagu isma dhexlayaan waayo kan <clears throat> aynu nabadda la nahay de inagaaba ilaalinayno oo u gargaarayno oo maaragtay kaa kale la dagaalsannahay markaa iyagii wax markaa isxidhiirin ah kama dhaxayso dhaxalkuna isxidhiirin buu ku dhisan yahay baa le waaya halkaana diinki yaa lagaga baxay wuxuu yihi walaa yarisu lcabdu addoonku ma dhaxlo wlmurtadu murtadkuna ma dhaxlo min axadin laa yarisu lcabdu min axad ariq addoonnimadi iyaduna waxa weeyaan waa maanicii saddexaad maxaad haysatay alqatl iyo ikhtilaafu diin iyo ariq addoonnimadii iyaduna dhaxalkii way diidaayo iyaduna waxay dhaxalka u diideysaa de waxa weeye waa tii axaadiistu ay tilmaamaysay man baaca cabda lahu maalu famaaluhu liladii baacahu isagu xoolaba ma yeelan karaba haddii wax la siiyo sayidkii baa qaadanaya wasayidu laysa min ahli اlirth waa ajnabi marka tawriiث اlcabdi yuؤaddi ilى tawriiث اlأjnabiyi can اlmiiraaث qof miiraadkii ka ajnabiya in la dhaxal siiyo ayuu keenayaa saasaa loogu diiday murtadka almurtadu laa yariu min axad lannahu liqawli sal sl laa yariu lmuslimu lkaafir muslimku gaalka ma dhaxlo muslimiinti markaa dhaxli maayaan wala lkaafiru lmuslim kaafirkiina muslimka ma dhaxlo murtadkana culqat lislaam baa baaqi ku abaayo calaaqadii islaamkaa baaqi ku ah markaa gaalki isagana dhaxli maayo waa inagii soo sheegnay de ninkii xoolihiisii fay a laga soo dhigayna wuxuu yidhi waidaa maata mutawaarihaani laba isdhaxli lahaa hadday dhintaan bilgaraqi hafasho ku dhintaan ay biyo ku hafteen awil hadami ama markaa eh, wax markaa soo dumay walam yucraf isaabiqu minhumaa koodii hor dhintayna aan la garan lam yuwari lam yuwarath axaduhumaa midkood la dhaxal siin maayo min alaakhari kii kale dhaxalkiisa waxba laga siin maayo halkana maanic buu ka dhigayaa sheekhu markaa maanica afraad ayuu dee inoo noqonaya haddaynaan riddadii maanic gaara ka dhigin haddaynu riddadii maanic gaara ka dhignana dee waxaabuu noqonayaa kii shanaad buu noqonaya oo waa maxay waxa weeyi waa ibhaamu waqti اlmowt waqtiga la dhintay oo la garan waayey laba qofoo isdhaxli lahaa iyaa la kala garan waayey say u kala hor dhinteen kol hadday saasi dhacdo isdhaxli maayaan marka xaqiiq ahaan waxaa la kani maanic maaha laakiin shuruud اlirthi baa meesha ka maqan shuruuddii dhaxalka ayaa waxaa kamid a taxaququ xayaati اlwaariثi bacda mowti اlmuwarith xaqiiqatan aw xukma in la hubsado ninka wax dhaxlayaa ka uu dhaxalkiisa qaadanayo dabadii inuu noolaa shardigaasaa markaa imika la waayo marka wa inagii hore usoo sheegi jirnay shuruudda haddii cadam un laga dhigo de inay noqonayso markaa maanic iska noqon karayso marka imika waa cadamu taxaquqi xayaati اlwaariثi bacda mowt اmuwari waxaa lala yahay hubsasho la hubsaday inuu kani ka dabadi marka mar haddii cadamkaasi maanic waad ohan karta marka waa maanicun cadamiyu maanicun cadamiyu markaa shardi bu iska noqonaya intuu cadamka iska tuurto iyaad taxaqul ka bilabaysaa shardi buu noqonaya waaya kana markaa isagana aathaar saxaabadii laga soo wariyay iyobaa u daliila iyo de laysa baxaduma biawlaa min alaakhar midka kale kama mudna marka ka dhexashiiso kama mudna inaad kakale dhe maarata siiso inaad labadiiba isla dhexal waa khaarij can اasl laba ninoo mid walba kii kale u dhexlayo iyaduna waa khaarij can اasl waxay u baahan tahay nas sugan uun marka aahaartii saxaabaduna way taageereysaayo waxaa isku mar dhintay baa la yihi umu kulsuum binti cali radia allahu tacaala anha iyo inankeedi zayd ibn cumar bn khaaab yaa isku mar dhintay deetana say u kala horeeyeen baa la garan waayo falam tarihu walam yarihaa xaakimka baa warinay manay dhaxlin isaguna mu dhaxlin waa inankeedii oo umu kalsuum dee umu kalsuum binti cali bn abi aalib weeyaan iyadoo yar buu cumar bkhataab guursaday isaga oo inuu nabiga alayhi الsalaatu wasalaam qaraabadiisii uu ka agdhawaado doonay ila faatima rasuul baa dhashay markaa zayd bay u dhashay zayd iyo iyadii iyaa meel ku wada dhintay se u kala horreeyena waa la garan waayo kadib inaan markaa midna kii kale la dhexalsiin ayaa markaa lasoo guuriyey sidoo kale aathaar kale oo taas taageereysa iyaa iyadana lasoo wariyayoo zayd ibn haabit inuu yihi amaranii abubakr radi allahu an xaysu qutila ahlu اlyamaamati an yuwaraa alaxyaa min alamwaat walaa uwaria bacdahum min bad an an e, yani abubakr baa wuxuu ifaray bu zayd ibn haabit laga soo warinaya markii ahlulyamaama de dad badan waa ti lagu laayey dagaalkii musaylime gruubkiisii lala galay dad badan oo saxaabadii kamid a ah lagu laayey marka hadde say u kala hor dhinteenna lama garanin marka in iyagii kuwii dhintay in aanan waxba isdhexalsiin mid walba inta nool un ay dhaxasho ayuu abubakr radia allahu canhu ifaray inuu yihi baa lasoo goriya lakin isagana dacfi iyaa ku sugan aahaar kalena way jirta baabu miraathi lfuruud halkan markaa wuxuu ka gelayaa dadkii ahl baabu miraathi ahli lfardi taasaa nusakta ku qoran dhaxalku waa laba qaybood dad markaa ahlulfardiya oo shareecadu ay wa wax u jaangoysay iyo dad baaqisuga yaala kuwii haddaba ahlulfardiga ayuu halkan ka gelaya wuxuu yihi wa ahlulfardi dadka ahlulfardiga hum aladiina kuwii weey yarisuuna dhaxlaya alfuruud almadkuurata fi kitaab illahi caza wajala furuudda lagu sheegay ilahay kitaabkiisa wahiya furuudda la sheegay annisfu wa xoolaha barhki wاrubuc rubuci wاhumunu rubuca berhki wahuluhaani saddex meeloodow laba wahulusu iyo saddex meeloodow meel wasudusu iyo lix meeloodow meel wey wa hum dadka haddaba maarata furuudan lixda akrari casharatun toddoba qayboodoo ka dhimida dhexlayaashii wey azawju zawjkii iyo wazawjatu xaaskii walummu hooyadii waljadatu ayeydii walbintu inantii bintlibni inantii inan ku dhalay walktu walaashii waladulummi hooyada caruurteedii aruurt walaalihii agga hooye wey rag iyo dumarba walabu aabbihiibaa isaguna ahlu fardiya macalibni markuu markaa inan micii yahay macalbintina waa lamid marka macalfarci waris inu yahah waa ka fiicnay aw ibni libni ama yani waxa weya inamada caruurtoodii bintulibnigina waa lamid waljaddu awowgi macalibni aw ibni libni waa sidii aabbahoo kale markii dee maarata farac waaria uu la joogo ama markaa ibni ha ahaado ama binta ha ahaado ama ibnulibni ha ahaado ama bintulibni ha ahaade ayuu isaguna ahlu fardi yahay fa ama zawju buu yii faraaidka kolley darsi horena waynagii ka samaynay dee halkanna carabka in la mariyo un mooyaane adilada ula sheege masaaishani de dhisid iyo ka shaqayn iyo xuluul bay ubaahantahy xisaabaad hawshaa inagu geli mayno fa ama zawju zawjku falahu niصfu niصf ayuu leeyahay maa cadami lwaladi markii walad aanu jirin wawaladilibni waladulibnina aanu jirin walad haddii faraadka la yidhaahdo waxaa soo gelaya labkii iyo dhidigii marka walad imika waa ibni iyo binti waladulibni waa ibnulibni iyo bintulibni labadaasaa soo gelay walahu rubcu wuxuu leeyahay rubuc maca alwaladi markii markaa walad uu jiro aw waladilibni wawaladilibni baa marka nusakda marka qaar ku oran waladulibnina iyaguna in lam yakun lahuna walad naam in lam yakun lahuna fain kaana lahuna waladu falakum الrubcu mima tarakna markaa waladkana waxaa soo gelaya awlaad sulbigi iyo awlaadu alabnaa hadaynu ihahno aayadda xaqiiqada iyo majaaskaba waa loola jeedi karaa haddii kale waxay noqonaysaa waladu sulbigii baa soo gelaya awlaad labnaana waa looga qiyaas qaatay bilijmac wa ama zawjatu zawjadii falaha rubcu rubc bay leedahay maca cadami lwaladi walad markaanu jirin wa waladilibni walad markaa ibniga uu dhalayna awlaadulabnaana aanay jirin iyadan aayaddaa sheegtay walahuna rubu mima taraktum in lam yakun lahuna walahuna rubcu mima taraktum in lam yakun lakum walad fain kaana lakum waladu falahuna athumunu mima taraktum walahaa waxay leedahay athumunu bay leedahay sideed meelood oo meel maca alwalad haddii walad jiro wa waladilibni ama waladulibni uu jiro wlizawjatayni labadii dumar ee markaa uu ninku qabay wahalaati iyo saddexdii walarbaci iyo afarti ma waxbaa usugnaaday lilwaaxidati middo ay lahayd oo min arubuci wathumun ama rubuci ama thumunki intii unba isla qaybsanayaan weeyaan hadday bataan wa ama alumu hooyadu falaha huluthu thuluth bay leedahay maa maca cadami lwaladi haddii walad aanu jirin wa waladilibni waladulibnina aanu jirin awi nacam aw ama aanay laba jirin oo min alikhwati waayahay markaa awdaas kaygu dawaaw bu qorayahay lakin dabcadda daar alminhaaj iyaa awdaa keenta markaa maca cadami lwaladi wa waladi libni wathnayni bay ku fiicanta ya ha lakin dabcada daarminhaaj aw bay qoreysaa soo maha a aw ithnayni bay qoreysaa markaa wathnayni bay ku fiicantaha wahnayni wacadami thnayni labana aanay jirin weeyaan maaha in labada mid ahaan la waayo wa in waxba la wada waayo wacadami thnayni wey waa inaanay labana jirin oo min alikhwati walakhawaati walaalo ah dhidig iyo laba laba walaalo ah oo maydka la walaalina waa inaanay jirin weladna waa inaanu jirin waladulwaladna waladulibnina waa inaanu jirin walahaa waxay leedahay hooyadu asudus sudus bay leedahay macal waladi walad hadduu jiro waladilibni ama waladulibni uu jiro awba iyaduna ku fiicnay lakin iyadana nusakdii baa wadaa qoreysa maarata a halkani away qoreysaa laakin eh, maktuuaadka laftoodii ayaa markaa awowga qoray aw waladilibni baa lakin ku fiicantay waladulibni aanu jiri eh, nacam eh, cafwan uu jiro dhe macal walad hadii walad jiro aw walad waladilibni ama waladulibni uu jiro aw ithnayni min alikhwati aw akhawaati walakhawaati ama laba walaalahi ay jiraan marka halkan imika iyaduna awda iyay tani imika iyadu ku fiican tahay waayo intan mid ahaan baa inagu filan haddii walad la helo ama waladulibni la helo ama laba walaala-aan la helo intaba sudus bay leedahay walahaa waxay hooyadii yeelanaysaa thuluth maa yabqaa thuluthulbaaqi bay leedahay inta soo hadhay thuluthkeed bay leedahay bacda fardi zawji zawjka marka faradkiisii uu qaato aw izawjati ama zawjadu faradkeedii ay qaadato fii fariidatayni laba masalo wahumaa waxa weeye zawjun wa abawaani zawj iyo aabiyo hooye hadday meesha isugu yimaadaan aw zawjatuhu abawaani ama xaaskii iyo aabe iyo hooye hadday isu yimaadaan zawjka ama zawjada ayaa horta waxooda la siin deetana intii soo hadhay iyaa saddex loo qaybinoo hulus laga siini maxaa yeeley ilaahay subxaana watacaala markii uu sheegay hooyadiiyo aabbuhu markay dhaxalka isugu yimaadaan wuxuu yidhi fain lam yakun lahu waladu wawarihahu abawaaw faliummihi hulus dhaxalkii hooyadii aabe ka dhaxeeyey saddexa loo qaybiyo meel hooyada hala siiyaa la yidhi labana aabaha hala siiyo marka maanta zawjka zawjad markay waxooda qaataan dee intii soo hadhay baa iyaga ka dhaxaysa saasaa markaa hulusulbaaqi loo yihi hulusulbaaqi saasaa loo yihi cumar bn baana sidaa xukumay asal ahaan de waxay noqon lahayd in hulusu jamiic ilmaal la siiyo xoolahoo dhan in hulus laga siiyo laakiin waxaa la leeyahay saxaabadiina saasay xukuntay ibn cabaas laftiisu marki hore waa ku waafaqsanaa baa la yihi markii cumar dhintay radia allahu tacaala canhu iyuu arrinta ka hor yimid baa le markii la weydiiye la yihi waa sidee intii cumar maad hadlaynana cumar haybad buu lahaa bu yii waa laga baqay laakiin kol haddii cumar hadda tegey anigu madhabkeygaan sheeganaya ala ayi markaa ijmaaca hore ee markaa ka horreeyey khilaafkiisa iyaabay xujaysanayaanba wuxuu yihi wa ama aljaddatu ayaydii miyaa iyadu fain kaanat umma ummi hadday jaddadii xagga hooye hadday tahay aw umma alabi ama tii xagga aabbo labada tii la helaba falaha sudsu sudus bay leedahay oo axaadiis dhowra walow qaar badan oo kamid a ah asaanideeda maaratay qaarkood wax ku jiraan hadalla ku jiraan haddana de way u maaratay qaar sugan ayaa ku jiro oo imaam tirmidi oo kale uu xasanun saxiix odhanayo in abubakr radi allahu tacala canhu ayadii ay u timid oo iyadoo weydiisanaysa miiraaskeedii deetana markaasuu yihi maa laki fi kitaab illahi shay-un aayadaha qur-aanka ah jiraan wax ayeeyaa laleeyahay aayadaha quraanka saddexdaa kuma jiraan wamaa calimtu laki fi sunati nabiy llahi shaya sunadii nabigana waxba kuguma hayo farjici iska noqo xataa as'ala naas dadkaan ku waraystay bu abubakr radi allahu canhu fasa'ala naas dadkiibuu weydiiyey faqaala mugiirau bnu shucba mugiiratu bnu shucba ayaa wuxuu yihi xadartu rasuula lahi sal slam acaaha sudus waxaan joogay goobjoog ka ahaa nebigii ilaahay oo sudus siiyey ayeydii deetana wuxuu yihi cumar abubakar cid adiga aan ahay cid kula ogeyd ma jirta maxamed ibn maslamaa kacay markaasuu yihi aniguna arrintaas oo kale waan la ogaa abubakar radi allahu anhu kaa suduskii ayuu siiyey saas wey wain kaanat markaa tii aabbo iyo tii hooyo waa iska ijmaacba dee labadoodaas inay markaa dhaxalkii ay soo gelayaan wain kaanat uma abil abi hadday tahay aabbo aabbihii hooyadii yani waa awowgii aabbo hooyadii wey awowgii aabbo hooyadii ama aabbaha hooyadii aabbo sabada lama fahmi afwan ayaydii aabbo hooyadii aabbo ma jirte aabbo ayaydii aabbo aabbo ayaydii aabbo weeyaan ha fa fiihaa qawlaani laba qowl baa kusugan halka miyay soo gelaysaa mise ma soo gelayso asaxuhuma kooda sixada badani waxa weeye ana laha suds inay soo gelayso iyaduna ay sudus leedahay ina iyaduna suduska qaadanaysa haddii iyaduna ay timaado iyaa asaxu uu yahay maxaa yeelay ayay weeyaan nabiguna alayhi salatu salaam ayeyda inuu sudus siiyey iyaa la sheegay bal xadiid baaba soo arooray saddex ayeeyood inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu suduskii ka dhexaysiiyey qawlka kalena wuxuu leeyahay maya dhaxalka soo geli mayso maxaa yeele iyadii baa awoobay soo maraysa aababa ma soo marayso marka waxay u ekaatay tii xagga hooyo awowgii xagga hooyo tii soo maraysay laakiin qowlkaas waa laga rajaxsay haddaba ayayada dhexlaysaa waa te ayeyada dhexlaysaa waa ayey kasta oo cid aan dhexlayn aan kusoo gudbin cid dhaxalka wax kule ayeydu hadday soo ku soo gudbayso iyaduna dhaxalka way soo gelaysaa saas weeyaan wa in ijtamacad hadday kulmaan jaddataani laba ayeeyood oo mutaxaadiyataani siman fasudsu baynahumaa sudusku wuu ka dhaxaynayaa kol hadday siman yihiin wain kaanat ixdaahumaa aqraba hadday mid ahaani dhowdahay o ta kale ka dhowdahay fain kaanat ilqurbaa tan dhowi hadday tahay min qibali lummi tii xagga hooyo asqadat way ridaysaa albucdaa fogeyd hadday kala dhow yihiin tan dhowina ay xagga hooyo ka jeedo oo hooyo hooyadeed ay tahay waxaa meeshii isugu yimid hooyo hooyadeed iyo awoowo hooyadii tee dhow tee hooyo hooyadeed baa ka dhow ta awoowo tagtay awoowo kasoo gudubtay haddaba tan xagga hooye ka socota ee dhowi way xijaabaysaa way riixaysaa tii xagga awoowo maaragtay ka timid maxaa yeele way ka dhowdahay wa in kaanad hadday ta dhowi tahay min qibaalil abi xagga aaba mid ka socota oo maxay kale yihiin aabbo hooyadii iyo hooyo ayaydeed hooyo ayaydeed hooyo waa markaa waa ayeydaadii labaad soo maha dadka qaar macooye bay yidhahdaan malaha ayeeyada labaad dadka qaar baa macooye yidhaah marka hooyo ayaydeed waa macooyo waayahay iyo aabbo hooyadiio ayeeye markaa dhow ah ayaa meeshii isugu yimid haddaba tan dhowi tii dhoweyd maanta tii dhoweyd xaggii aabbo ayay ka soo jeedaa ma riixaysaa tan fog ee xaggii hooyo ka soo jeeda fa fiihi qowlaani laba qowl iyaa ku sugan asaxuhumaa kooda xoogga badani annahaa tusqitu lbucda waa in ay ridayso tii fogeyd buu yihi sheekhu isagu saasuu rajaxay laakiin annaga halkan si kale kalea noo qoro laakiin sheekha kitaabkiisu sidaa weeyaan annahaa tusqitu اlbucda ka sixada badani waxa weeye in ay ridayso tii fogeyd oo taa aabba uni ay dhaxalkii qaadanayso tii hooye maaratay maxooyada ahaydna ama dee hooye ayeydeed ahaydna la ridayo saasuu sheeku yihi maxaa yeelay dee way kala dhow laakiin qowlka muctamadki waa kan muqaabilkiisa weeyaan waa inaanay eryeyn ma ridi karto ayay xagga aabba ka timid ayay xagga hooyo ka socoto ma ridi karto sababtuna waxa weeyaan tan ayaa xoog badan oo waxay ku xoog badan tahay hooyada ayay dhinaceeda ka soo galeen dhaxalka hadday meeshan hooya joogi lahayd dhaxalba may soo galeen ee hooyada la waayey iyaa dhaxalka u fasaxday soo arki maysi markaa dee tii markaa hooye xaggeeda ka socotay iyadoo waxa sababta dhaxalka lagu soo galayba hooye la-aan ay tahay lama riixi karo oo tu xagga caaba ka timid oo iyaduna intan la qaybsanaysaa intii markaa hooyo ay uga tagtay uun mid la qaybsanaysaa iyadii riixi mayso way isla qaybsanayaa wuxuu yihi wa ama albintu inanta meydku falaha nisu waxay leedahay nus bay leedahay wixii uu ka tegey idan faradad keligeed hadday tahay walilithnatayni labadiina fasaacidan iyo wixii ka badnaay hablood athuluthaani saddex meelood oo laba meelood bay yeelanayaan waa haddaan ragla jirin inama haddaanay jirin wa amaa bintulibni inanka meydku uu dhalay inantiisu iyaduna falaha nisf hadday keligee tahay haaf bay leedahay welilithnatayni laba hadday noqdaan fasaacidani wixii ka badanna athuluthaani saddex meeloodoo laba meelood bay leeyihiin laakiin waa marka iyagu waxay dhaxalka soo geli waa markaan inta ciddii ka sarraysay jirin oo ubadkii meydku uu dhalay waa inaanay jirin walahaa waxay leedahay inantan markaa meydku awowga u yahay maca binti sulbi haddii ay meesha joogto inan markaa meydku uu dhalay oo dee iyada edadeeda hadday joogto waxay iyadu yeelan uun asudus sudus bay yeelan takmiilat thuluthayn dabcan bintadu inay nus leedahay fain kuna nisaa fوqa اثنatayni falahuna ثuluثa ma tark wain kaanat waaxidata falaha نiصf aayadda kusugan wain kaanat waaxidatan falaha نiصf markaa nus baa la siiyey markay keligee tahay markay laba markay ka badan tahayna fain kuna nisaaan fawqa اثنatayni laba hadday ka bataan falahuna ثuluثa ma tark waxay leeyihiin uluثayn bay leeyihiin marka laba hadday ka bataan aayadda odhanaysa waxaa loo jeedaa laba iyo wixii ka badan maxaa yeelay faraaidka qaacidadiisuba waxa weeyaan labada iyo waxa ka badan waa isku mid lababa kala qaadaba laba iyo wax ka badan faraaiddu kuma kala duwanaato soo arki maysi sidoo kale dee xadiis baaba sugan nabigu alayh salatu slam sacd ibn rabic labadiisii hablood markii loo keenay wuxuu siiyey thuluhayn adeerkoodna baaqigiibuu siiyey waana labay ahaayeen sidoo kale xadiidkii husein ibnu sharaxbiil maarata ibn mascuud radia allahu tacaala isaguna markii loo keenay bintadii iyo bintulibnigii inantii ku dhalay iyo tii ay eddada u ahayd yaa dhaxalkii ku kulmay inantii maydku dhalay dhus buu inantii eddada ay u ahaydna sudus buu siiyey si thulusaynkii loo buuxiyo marka haddii labadaas bintadii iyo bintulibniga ay thulusayn isku qaateen labadii bintu sulbina waaba kasii awleysan yihin qacan waxaa kaloo laga dariishaday ktaynkii in kaana rajulu yurasu kalaalatan walahu walahu uktun falaha niصfu maa tarak fain kaanat اthnatayni falahuma ثuluثaan uktaynkiiba ulusayn baa la siiyey bintaynkuna de way ka awleysan yihin inay ulusaynki qaataan saas weeyaan bintlibnigu markaa inay sudus qaadanaysa maca binti sulbin xadiidka ibn mascuud aynu sheegnay iyaa u daliila wa ama اlktu walaashii meydku fain kaanat min alabi walumi hadday shaqiiqa ahayd xag hooye xag aaba kala walaala falaha nisfu hadday keligeed tahay haaf bay leedahay walilithnatayni laba iyo w fasaacidan wixii ka badanna athuluthaani thulusayn bay leeyihin aayadda imika aynu akriyanibaa u daliila wain kaanat min alabi haddii ay xag aaba keliya walaashu ka socoto falaha nisfu nus bay leedahay waayo dee dabcan shuruud bay ku leedahay shuruudahaasoo dhan marka lagu wada sheegi maayo walilithnatayni laba haddii ay noqdaanna fasaacidan iyo wixii ka badan athuluthaani bay yeelanayaan laba thuluth iyadana isla aayadaasunba u daliila qul illahu yuftikum fi lkalaala in imruun halaka laysa lahu waladu walahu uktun falahaa niصfu maa tarak uktada lama kala sheegin male abba mise waa shaqiiq labaduma way soo gelaya fain kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mima tarak walahaa waxay leedahay maca alukti min alabi wاlumi hadday ukto shaqiiqa a ah la joogto asudusu sudus bay leedahay takmilat hulusayn hulusaynki iyado markaa waxa weeyaan takmilata lihulusayn iyadoo hulusaynkii loo buuxinayo ayay markaa iyaduna sidaa leedahayo waxay markaa lamid tahay bintulebnigii bintada la joogtay bay lamid tahay walakhawaatu min alabi walumi akhawaadkii shaqiiqada ahaa walaalihii markaa maa dumarka ahaa ee maydka shaqiiqa la aha maca albanaati hablihii maydku dhalay haday la joogaan casabatun casabay noqonayaan habluhu walaaluhu oo hablihii markay faralkoodii qaataan gabdhihii markaa maydka ay walaalaha ahaayeen casaba maca alghayr bay noqonayaan oo iyaduna saxaabadii zayd ibn thaabit iyo iyay ka sugan tahay xadiidna waaba lagu soo guuriyey xadiidkii maaratay ibn mascuud ee bukhaariga ku jiray meesha waxaa ku kulmay binto iyo bintulibni iyo ukto markaa bintadii markuu nu siiyey bintulibnigiina sudus uu siiyey uktadiina baaqigiibuu siiyey inay markaa casaba noqotay iyaa meesha ka soo baxday fain lam yakunna kuwii shaqiiqaadka ah haddaanay walaanay maarata gabdhaha la joogin banaadka hadaanay la joogin fal akhawaatu min alabi akhawaadkii ama walaalihii gabdhaha ahaayee xagga aabbo ayaa banaadkii casabo la noqonaya saas weeyaan wa amaa walad lummi walaalihii xagga hooyo falilwaaxidi mid keliya hadduu yahay asudusu lix meeloodoo meel buu leeyahay walilithnayni laba hadday fa saacidan iyo wixii kasii badanna athulusu saddex meeloodoo meel buu yeelanaya aayaddan labaadee dhaxalka waa kuwa lagu sheegay wain kaana rajulu yuurasu kalaalatan aw imra'atu walahu ahun aw uktun falikuli waaxidin minhuma sudusu mid kastaaba sudus buu le waa hadduu keligii yahay fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau fi hulu hal hal hadday ka badan yihiin hulu bay isla wadaagayaan waxaa markaa aayaddan lagu itifaaqsan yahay lagu ijmaacsan yahay walaalaha ay ka hadlaysaa waa alikhwatu min qibali اlum walaalihii agga hooye weeyaan waaya wuxuu yihi akaruhum kooda lab iyo wa unsahum kooda dhidig fiihi sawaaun arrinkan waa ka siman yihin kooda lab iyo kooda dhidig wa ama alabu aabbihii isagu falahu sudusu sudus buu leeyahay macalibni markii ibni uu meesha joogo wabnilibni aw ibnilibni bay ku fiicantaysa anigay qoran wabnilibni iyo markii ibnulibni uu meesha joogo marka inagii hore usoo sheegnayo bintadii iyo bintulibnigiina waa lamida inuu sidaa yihaa iyay ku fiicnay iyagana de qur-aankaa sheegay oo wli weli abaweyhi likulli waaxidin minhumaa assudusu mima taraka in kaana lahu walad saasa waaye wa ama aljaddu awowgii falahu sudusu sudus buu leeyahay maca libni haddii markaa ibni uu joogo wa bni libni ama ibnulibni uu joogo bintadi iyo bintulibnigiina waa lamid waa sidii aabahoo kaleo isaguna waa bilijmaaci ijmaac iyaa isagana ugu sugan sidoo kale axaadiista qaar in nabigu alayhi salaatu wasalaam sudus uu markaa siiyey waa la soo guuriyey waayahay wuxuu yihi walaa tariu bintu libni maca libni halkan wuxuu ka gelayaa xajbigii ama isxijaabkii ay isxijaabayeen dadka dhaxal kalihi wuxuu yihi walaa tariu dhaxal ma hesho bintulibni bintulibnigu maca libni maydku inan uu awow u yahay iyadoo inamadii maydku dhalay joogaan dhaxalma soo gasho ila adeerkeed baa jooge walaljadaatu ayeeyooyinkii dhaxal ma helaan maca alummi iyadoo hooye joogto meel hooye joogto ayeeyooyinkii iyaguna dhaxal ma ma helaan waa bilijmaaci waa lagu ijmaacsanya walaljaddu awowgii dhaxal ma helo maca alabi iyadoo aabba joogo oo dee inankiisii baa joogo o xijaabay walaa yarisu ma dhaxlo waladulummi walaalihii xagga hooyo maca arbacatin afar hadday la jiraan alwalad caruurtii maydku laali haday joogto rag iyo dumarba soo geli maayaan wa waladilibni caruurtii maydku awowga u ah rag iyo dumar hadday wax ka joogaan walaalihii xagga hooyo dhaxal soo geli maayaan walab aabba hadduu joogo dhaxal soo geli maayaan waljad awow hadduu joogo walaalihii xagga hooyo dhaxalka soo geli maayaan walaa yarisu sidoo kale ma dhaxlo waladul waladulabi walummi walaalihii shaqiiqa ahaa dhaxal soo geli maayaan maa halaahatin saddex hadday mid la joogaan alibni inan meydku dhalay wabnilibni ama inan meydku awow aabba u yahay waaya ayeeyo aabbana waa lamidun de meydku u yahay yani gabadh baa dhimatay waxaa jooga inankeedu inankii u dhalay baa jooga marka maxay unoqonaysaa ayeeyo aabbay dee unoqonaysa inankeedu inankii u dhalay markaa iyadoo kaasi uu joogo walaalaheedii maaragtay sha shiqada ahaa waxba dhaxli maayaan wal abi aabbihii oo meesha joogana meydka aabbihii oo joogana walaaluhu meesha ma yimaadaan walaa yarisu waladu labi walaalihii xagga aabbana iyaguna dhaxal ma soo galaan maca arbacati afar qolo mid haddii la joogaan saddex waa saddexdaa imika aynu soo sheegeyni alibn wabni libni walabi saddexdaas waa saddexdii hore maxaa soo raacaya walakhi min alabi walummi walaalihii ashiqada ahaa ee xag hooyiyi xag aabba imayta kala walaalay hadday meesha joogaan walaalkii xag aabba keliya ahaa soo geli maayo dhaxalkii wuu iska tegay wuxuu yihi waida stakmala banaatu waida stakmalat ilbanaatu hablihii hadday buuxsadaan athuluthaini thuluthayinkii hadday buuxsadaan oo saddex meelood oo laba meelood laba habloodoo meesha joogay haday qaataan lam tarif banaatulibni hablihii ay eddada u ahaayeen iyadu dhaxli mayso waxba oo markaa meydku hablihii u dhalay baa jooga hablo ay kuwaasi edda u yihiin oo meydku awow u yahayna waa joogaan kuwii meydku dhalay marka saddex meelood oo laba meelood la siiyo iyagu maadaama ay laba gaadheen kuwan dambe ee eddada ay u yihiin waxba qaadan maayaan faral ma laha laakiin ilaa an yakuuna inuu jiro mooyaane fii darajatihina darajadooda aw asfala minhuna ama meel ka hooseysa dakarun mid lab oo isna meydkii ku abtirsanaya fa yucasibuhuna wuu casabaynaya markaa kaasi oo haddii dee inan kaloo isagana edda loo yahay u meesha joogo oo hablaha la walaala ama la ina ilmaade inadeera hadduu joogo intuu casabo ka dhigo iyuu odhanayaa baaqigaynu isla qaybsanayn xataa hadduu ka darajo hooseeyo hadduu ka darajo hooseeyo kuwii la derajada ahaa iyo kuwii ka sarreeyeyba intuu isku geeyo uu casabo ka wada dhigo iyuu la qaybsanayaa lidakari milu xadi lunhayeyn lidakari wuxuu leeyahay milu xadi laba dhidig intii ay qaadanayeen oo kale waida stakmalad hadday buuxsato alakhawaatu min alabi walummi walaalihii dumarka ahaa ee ashiqada ahaa hadday buuxsadaan athuluthayni thuluthayinkii lam tarif ilakhawaatu lilabi walaalihii dumarka ahaa ee xagga aabbo dhaxalkii soo geli maayaan ilaa an yakuuna macahunna inuu la joogo mooyaane akun lahunna walaal iyagu ay leeyihiin oo rag ah oo yani isaguna xag aabba ah oo fa yucasibuhuna u casabeeyo ay isla qaybsadaan lidakari milu xadi wuxuu yihi waman laa yariu qofka aan dhaxalka soo gelayni laa yaxjubu axada can fardihi qofna faralkiisa kama xijaabo waa xajmu xirmaan qof aan isagiiba dhaxalka soo gelayni cid kale dhaxalka kama manciyo waa hadii maaragtay mancintaasi ay maarata xajmu xirmaan tahay xarimaad haddii ay tahay laakiin nusqaan dee way keeni karaan isagoon isagu dhaxalka soo gelaynin inuu haddana dad qof kale ku yareeyo dhaxalkiisii way dhici karaysaa sida walaalihii haddii aabba joogo hooye waa hooye iyo aabbo iyo walaalo meydku u lahaa yaa laga dhintay walaalihiina laba iyo wax ka badan bay gaadhayaan hooyada way riixayaan oo halkii saddex saddex qori halka qaadan lahayd lix qori bay halka siinayaan in alla inta kalena aabbihi baa qaadanaya iyagu waxba qaadan maayaan hooyada unbay riixeeni waxba iyagu may faa-iide wuxuu yihi faida ijtamaca asxaabu furuudi haddii ay isu yimaadaan dad ahlu faral ah walam yaxjub bacduhum bacda barhkoodba aanu barhka kale xijaabin furida likuli waaxidin minhum farduhu mid kastoo kamida faralkiisi baa la siinaya dad ahlu fardi a isu yimid ismana ijaabin dad ijaabaya ma ah dee qof walba faralkiisi iyaa la siinayaayo loo farad yeelayaa wuxuu yihi marka fain zaadat ilfuruudu furuudii hadday ka badato cala sihaami qoryihii uciilat cawl wax la yidhahdo masalada la gelinaya oo maxaa lagu cawlayaa biljuz-i zaa-idi qeybtaa siyaadadaa yaa masaladii lagu cawlaya tusaalehaad ku fahmi milu mas'alati lmubaahala waa sida masaladii lagu habaartamay marka masalat lmubaahala la yidhaahdaa oo ibnu cabaas radia allahu canhu iyaa masaa-ishii uu markaa khilaafka ku keen ka keenay bay ahayd oo isagu cawlkuu diiday cawlkuu diidayo wuxu yidhi cawlkaasi wax jira maaha kitaabka ilahayna laguma sheegi kolkii la yihi dadkii waa ku khilaafsan yihiina wuxuu yihi waxa weeyaan aan habaartana haddaad maarata diyaar u tihiin yani meel adag bay ka istaagtay radia allahu tacaala canhu laakiin saxaabadii badankoodi waa ku khilaafeen waa maxay tusaale ufiirso wahiya waxa wey masaladu zawjun gabar baa dhimatay ninkeedii bay ka dhimatay wa um iyo hooyadeed wa uktun min abin wa um iyo walaal shaqiiqad ah ukto yani waa gaba walaasheed oo shaqiiqadeedii zawjkii ilan ubad ma joogaane nus buu yeelanaya fa yujcalu lizawji nus annisfu nus buu yeelanaya maxaa soo haray xoolihii nus baa soo haray wa lilukti walaashii shaqiiqada ahaydna awlaadi ma joogto yani farac ma joogo waarithi asal dakar aabbe iyo awowatoona ma joogaan iyadiina waa keligeedoo walaa maaratay walaal kale ma haysato rag iyo dumar toona dee markaa nus bay leeday iyaduna kolka iyadana nus qaato maxaa soo haray waxba may soo hadhin hooyadii baa mesha weli taagan walilumi hooyadiina athulu saddex oo meel baa la siinaya oo wixii waa lala kala tegey soo maha ibnu cabaas markaa muxuu yihi suga bu u kaadiya saa lama samaynayo maxaa la samaynaya zawjka weligii lama xijaabo soo maha nuskiisa hala siiya bu yii uktada walaashtan shaqiiqadaa ah, marmar baa la xijaabaayo dib u riixa bu agga dambe iyada hooyadii keena maay hooyadi miyaa la xijaabaa hooyada cidina dhaxalka kama saari karto iyadana ulukeeda hala siiya bu yihi marka xoolihii lix qori ka dhig saddex qori waxaad siisaa sawjki maxaa soo haray saddex qori hooyadana saddex meelood oo meel waa laba qori maxaa soo haray hal qori qorigaasaa walaasha la siinayaa bu yihi deetana uktadii nuska lahayd sudus buu geeyey soo maa lix qori bay saddex ka helaysay ila nus bay lahayd markaasuu lix qori hal qori ka siiyey saasuu isagu uqaybinaya dadkii kalena maxay leeyihiin maya waxa weey meeshii waa saddex qori iyo saddex qori iyo laba qori wuxuna lix qori bay ahaayeen wuxuba lix qori bay ahaayeen dee lixdii qori saddex qori iyo saddex qori iyo laba qori ma kala noqon karaan marka waxaa la sameynaya xoolaha lix qori baa laga dhigay waxaa laga dhigaya sideed qori waa la yaraynaya sideed qori inta laga dhigo ayaa bintadii la siinayaa muxuu ahaye zawjkii saddex qori baa la siinaya de nuskii uu ka yaryahay ilan sideed qori haafkood waa imisa waa afar laakin de waa la cafcafaya waa la isku dheeli tiraya uktadii nuska lahaydna saddex qori baa la siinaya maxay noqdeen lix hooyadiina laba qori marka qof walba qorigiisu wuu isdhimay cawlka saasaa la yidhaha marka fa tucaalu lfariidatu masalada markaa cawl baa la gelinaya maxaa cawn lagu gelinayaa bifardi lumi hooyada qoryaheeda oo laba ah iyaa lagu daraya oo halkii lix qori ka ahay iyaa sideed laga dhigaya wa huwa sahmaani waa laba qori fatasiiru min hamaaniya sideed qori iyay markaa meeshii ka noqonaysa lizawji zawjkii markaa wuxuu yeelanayaa nisfun caainu caainun nus cawlan buu yeelanayaayo saddex qoriya uya rifaya xoogaa iyaa laga jafay walilukti uktadiina nisfun caainun nus cawlan bay leedaa iyaduna oo dee saddexdaa qoriya walilummi hooyadiina hulusun caailun hulus markaa cawl ku jiro ayay iyaduna leedahay oo dee markaa labada qori uu noqonayo wey wuxuu yihi wain ijtamaca hadday ku kulmaan masalada wain ijtamaca haday ku kulmaan fi shaksin qof jihataa fardin laba jiho oo mid walba fardi uu ku qaadan karo kal ummi waaba hooyadii oo kale idaa kaanad ukhtan hadday meydka walaalna la tahay warisad waxay ku dhaxli bilqaraabati lati laa tasqudu qaraabada aan dhacay wahiy alumumatu waa hooyanimada walaa tariu biukra ta kale waa ku dhali mayso waxay ka suuragal tahay tani ama dad aan iyagoon isogeyn isguursaday oo dee nin un baa laga yaabaa inuu maarata dadkan iska guurka badan waxaa laga yaabaa inaanu beri hore meel ku dhalay oo de aanu garanaynb aanu maarata lama soconin un haddana inuu meel tuula iska soo maro oo gabar un iska arko oo iskala hadlo oo ay iskaba heshiiyaan oo dee meherun halkii uu ka dhaco mar kadib muddo kadib u ogaaday inan tani inanu beri hore isagu dhalay oo halkaan inay ahay caruurna waa dhashay hadda isagiina waxbay u dhashay caruurtaa ay dhashay maxay isku yihiin iyada dee waa hooyadood dhinac waa hooye uga tahay dhinac kalena dee waa walaashood ilan aabbo <laughs> aabaheed ba iyagana aabba u iyada iyada aabaheed iyuumbaa iyagana aabba ah haddaba kolkay ubadkeedii mid kamid a ah hadduu dhinto aruurteedii mid kamid a ah hadduu dhinto ma hooyanimay ku dhaxlaysaa mise walaalnimo uktanim ukta inay tahay miyay ku dhaxli mise hooyanimay ku dhaxli waa jihataa fardin waa laba jiho mid walba farad ay leedahay oo hooyanimadii dee dhaxal bay ku helaysaa uktanimadiina dhaxal bay ku helaysaa marka waxaa leeyahay ta aan marnaba la xijaabin iyaa xoog badan taasay markaa wax ku qaadanaysa waa hooyanimadii iyaa ka xoog badan uktanimadii hooyanimadii bay ku dhaxlaysaa wasala allahu waslama alaa nabiyina maxamed allah alam